alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wcla aalihi wصaxbihi wslm ajmaciin allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wanas'aluka allahuma alfiqha fi اddiin kani waa cashirkeennii sideedaad ee kitaabka safiinaة الnajaah mualifkan wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala faslun tabطulu salaatu salaaddu waxay ku buraysaa biarbaca cashara khasla afar iyo toban shay ayay ku buraysaa bilxadai xadadkii ayay ku buraysaa wa biwuquuci اnajaasati najaasadii inay qofkii ku dhacdo in lam tulqa waa haddii aan la tuurin nijaasadii oo la fogaynin xaalan isla markiiba min hayri xamlin isagoo iyadoon la xambaarin nijaasadii wainkishaafi اlcawrati cawradii oo faydanta in lam tustar waa haddii aan la asturin xaalan isla markiiba wanudqi bixarfayni laba xaraf in lagu dhawaaqo aw amase xarfin xaraf mufhimin oo macno laga fahmayo camdan mufhimin oo fahansiinaya macno camdan badheedh wa bilmufaطiri iyo shaygii lagu afurayey ama afursiinayey qofkii soomanaa camdan badheedh uu u cuno ama u cabo ama u sameeyo wa bilukli iyo wax la cuno alkaiiri ee badan naasiyan asaga oo hilmaansan wa alaai xarakaatin saddex dhaqdhaqaaq mutawaaliyaatin oo xidhiidha walow sahwan haba hilmaansanaadee walwahbati alfaaxishati iyo booditaankii foosha xumaa waaldarbati almufridati iyo garaaciddii xadda ka baxsanayd wa siyaadati ruknin rukni qofkii inuu siyaadiyo ficliyin oo ficli ah camdan badheedh waataqadumi inuu ka hormaro calaa imaamihi imaamkiisii biruknayni laba rukni waاtakhallufi inuu kala dib maro bihimaa laba rukni bigayri cudrin cudurdaar la'aan wa niyati qaطci salaati salaadda goynteeda inuu niyeysto wa tacliiqi qaطcihaa goynteedii inuu ku xidho bishayin shay wataradudi inuu ku noqnoqdo amaba uu ku taradudo fii qaطcihaa niy salaaddii goynteedii mualifku halkan wuxuu ku xusayaa waxyaabaha salaada buriya ama salaada fasahaadiya kadib markuu ka soo hadlay mualifku raximah اllahu tacaala salaada shuruudda ay ku asaxayso iyo arkaanteedii markuu si faahfaahsan u soo dhigdhigay ayuu halkan wuxuu ku sheegaya waxyaabaha salaada buriya wuxuuna ka dhigay afar iyo toban shay ayuu ka dhigay waxyaabaha salaadda buriya waxyaabahaas haddii ay salaadda markii qofku uu xidhanayo ay la xidhiidhaanna salaaddu maba guntamayso haddii ay salaadda ku soo darriyaan qofkii oo ku jirana salaaddii halkaasay ku buraysaa waxaa la mida salaadda oo xukumkeeda qaadanaya oo waxyaabahan ay burinayaan sujuudu tilaawihii waa sujuudda qofku markii uu qur-aanka akhrinayo meelaha qaar markuu soo gaadho ay sunno tahay inuu sujuudo sujuudu tilaawa lidhaahdaa iyo sujuudu shukrigii nicmada loo sujuuday markii uu qofkii nicmo u soo cusboonaato taa ayadna waxyaabaha salaadda buriye way burinayaan salaadda janaasadana waa uun la midoo waxyaabahan aan xusi doonno waa ay burinayaan mualifku haddaba waxyaabaha salaada buriya wuxuu kaga bilaabay xadaka wuxuu leeyahay mualifku tabطulu salaatu salaaddu waxay ku buraysaa biarbaca cashara khasla afar iyo toban waxyaabood ayay salaaddu ku burtaa bilxadai xadakii xadadku waa uuna soo dhaafay ama ha ahaado xadadkii yaraa ee weysada waajibinayey ama xadadkii weynaa ee janaabada iyo wixii la midka ahaa ee maydhay waajibinayay xataa haddii uu sahwi u yimaado xadadkaasi oo qofku uusan u qasdin salaaddii wuu burinayaa qofkii asagoo salaadda ku jira ayay neeftii soo dhaaftay waxa weeyaan salaaddiisii way jabaysaa laakiin waxaa laga soo reebayaa qofka daa'imulxadadka ah xadadkiisuu yahay mid joogta ah neeftii baaba ka socoto qofkani waxaa weeyaan neeftiisu waa joogto marka neeftaa ka socota salaadda dhexdeeda kuma burayso maadaama uu macduur yahay ilain qofkani waa lagu ibtileeyey waxan waa xanuun sidaa darteed neeftaas kuma burayso salaaddiisa ee laakiin xadad kale oo neefta ahayn haddii uu salaadda dhexdeeda ku yimaado waxa weeyaan salaaddii way ka buraysaa tusaale ahaanoo kale qofka xaajadkiisu daa'imka yahay maalan kaba soo qaad inuu kaadidu ay ka socoto oo kaadidiisa ayna istaagayn mar kasta ay kaadida kasoo ka soo soconayso qofkaasi wuu tukanayaa markuu weysaysto kadib meeshiina uu xidho ayuu tukanayaa xaajadki kaadidii way ka socotaa salaaddi kuma burayso laakiin haddii ay neef ka timaaddo salaaddii way ka buraysaa ila neeftan tii lagu cudurdaaraya ma aha waxaa lagu cudurdaarayay kaalidaas waa yahay wa biwuquuci اnijaasati nijaasadii qofkii inay ku dhacdo oo ay jidhkiisa ama maradiisa ama makaankii ku tukanayay nijaaso ay ku dhacdo ayay salaaddii ku buraysaabuu mu'alifku leeyahay in lam tulqa xaalan waa haddii aan markaaba aan la tuurin min hayri xamli iyadoo nijaasadii la xambaarayn waan ognahay in salaada shuruuddeeda ay ka mid in eh, xadadkii iyo nejaskii labadaba daahir laga yahay ayay shuruudda salaadda ka ah marka shardiguna waxaa waxaa loo baahan yahay inuu mustamir ahaado oo joogto ahaado ilaa qofkii uu cibaadadii ka gudanayo mar haddii ay nijaasadii ku timid qofkii jidhkiisii ama maradiisii ama mowdicu ku tukanayey waxa weeyaan salaaddii way buraysaa laakiin waxaa laga reebayaa haddii nijaasadaa markiiba uuna iska tuurin qofkii hadduusan nijaasadii markiiba uuna iska tuurin oo in ka qadra طumaaniina طumaaniinada ugu yar waa qadra subxaan in ka yar nijaasadii markiiba intuu ku baraarugo iska tuuray kaba soo qaad nijaaso engegan baa ku soo dhacday saxaro qallalan tusaale oo kale ayaa maradii kaga soo dhacday markiiba maradii iska horgufay oo way ka dhacday salaaddii kama burayso maadaama markiiba nijaasadii ay ka maxaanku dhahay iska fogeeyey laakiin hadduu u daayo in dhan qadra طumaaniina qadar subxaan allah la dhaho hadduu usii daayo maradii nijaasadii way buraysaa salaadii hadduu doono marka daba haska tuuraba mar haddii qadar yar ay ku nagaato salaaddii way buraysaa waxaa mualifku uu shardinayaa marka markaba la tuurayo inaan la xambaarin hadduu nijaasadii gacantii ku qaado majaasadii alaleed maala saxaabada kuso dhacday ayuu gacanta ku qaado uu iska tuuray waxa weyaan salaaddii way buraysaa maadaamuu xambaaray waa ay ku buraysaa salaaddii ama qori ayuu ku ambaaray waxbuu ku qaaday adugu u ambaarayba way ku buraysaa waaya waa inuusa asagoon xambaarin najaasadii inuu maaragtay maalan oo kale maraday ay cimaamadiisay nijaasada ku dhacday tusaale ahaan umaamaddiibuu iska tuurayba cumaamaddii ayuu iska tuuray waxa weeyaan salaaddii kama burayso laakiin haddii uu gacantiisa ku qaado nijaasadii uu la baashiro hadday doonto haba qalalaatee haba engegnaatee nijaasadaasi waxa weeyaan salaaddii waa ay ku buraysaa waayah wainkishaafi alcawrati cawradii oo faydanta waa waxyaabaha salaadda buriya waa ka saddexaad in lam tustar xaalan haddii markiiba aan la asturin waa kii shuruudda salaadda ka mid ahayd cawrada in la asturo haddii qofka cawradiisa ay faydanto oo ay maxaan ku dhahay ama dhammaanteed ama qayb ka mid ah la arko waxa weeyaan salaaddiisu way buraysaa haddii uusan markiiba asturin kaba soo qaad qofka asagoo salaaddii ku jira ayay dabeeli ku timidoo maradii ayay ka dhufatay cawradiisii baa muuqatay markiiba maradii dib iskuu celiyey qofkii waxa weyaan salaaddii kuma burayso laakiin hadduu waxoogaa u kaadiyo qadar subxaana dhan dumaaniina qadarkeed in dhan yuu u kaadiyey asagoo cawdadiis faydan tahay waxa weyaan salaaddii way buraysaa waaya wاnudqu bixarfayni ka afaraadi waxaa weeyaa wanudqi in lagu dhawaaqo bixarfayni laba xaraf aw amase xarfin xaraf xarafkaasoo mufhimin wax fahansiinaya camdan ogaan qofkii asagoo salaada ku jira waxaa mamnuuc ka ah inuu hadlo haddii uu hadlo intuu doonaba hadalka ha dhannaadee salaaddii way buraysaa xataa fuqahadu waxay hal xaraf oo wax laga fahmeeyo hadduu ku dhawaaqo salaaddu way buraysaa hal xaraf xaraf markaan leenahay waa cayn oo kale maalan ci buu idhi markii laga hadlayo ci macnaheedu waxa weeyaan waa cayn hoos dhigan macnaheeduna waxa weeyaan wax faham min alwacyi ka timaado qi waa wiqaaya ka timaado waa ilaali fi waa oofi waa hal xaraf hal xaraf weeye salaaddu ay ku buraysaa maadaama macno uu samaynayo xarafkaas ama laba xaraf hadday doonaan macnoba yaysan samaynin eh, sida min iyo can oo kale min hadda waa xaraf macno ma samaynaya keligii min iyo can iyo fi iyo waa laba xaraf oo isku jirto weeye laakiin macno ma samaynayo marka haddii maadaama laba xaraf uu yahayba salaadda way ku buraysaa waxaa meesha waxaa la mid ah qofkii inuu ooyo uu oohintiisii laba xaraf laga fahmo haddii doonaan labada xaraf macnaba yaysan samaynayna maalan wuu ooye ilaahay dartiiba ha u ooye hadduu doona cabsi cabsida allah ha u ooyebe hadduu a dhaho kale a buu yidhi a de waa laba xaraf oo isku jira waa alif iyo madkeedii waa laba xaraf salaadda way ku buraysaa xataa hadduu dar ilaahay u ooyo alla qur-aankii iyo khushuucdii buu maaragtay yuu iscelin waayo markii imaamkii uu qiradii qur-aanka akhriyey ayuu oohin qabsaday waxa weeyaan laba xaraf hadday ka muuqato oohintaas salaadda way ku buraysaa waxaa kaloo la mid a ah qosalkii qofkii wuu qoslay dhoolla cadaynta kama hadlayno dhoolla cadaynta salaadda ma burayso inuu qofkii muusoodo ama dhoolla caddeeyo ma burinayso laakiin wuu qosol la maqlayo ayuu qoslay ma haddii qosolkaasi laba xaraf laga fahmo mise haddaan laga fahmin haddaan laga fahmin dee ku buri mayse salaaddii laakiin haddii laba xaraf laga fahmo waxaa weyaan salaaddii waa ay buraysaa waxaa kaloo la mid ah tanaxnuxa waa ximximsiga soo lama dhaho <clears throat> marka haddii laba xaraf ay ka muuqato salaaddu waa ay buraysaa ba hadduu dhaho x waa hamze alif iyo xa waa laba xaraf salaaddu ay ku buraysaa lakin hadduu dhaho waxba lagama maqlayo wuxuu sheegayo waxba kama qabanaysid salaadda kuma burayso mar laakiin haddii laba xaraf ay muuqato salaaddu ay ku buraysaa marka waa in laiska ilaaliya waxyaabahaasoo idil waayahay marka mualif markuu leeyahay bixarfayni laba xaraf wuxuu ka wadaa laba xaraf hadday doono macnoba yaan laga fahmine ama hal xaraf oo macno leh oo macno samaynaya laakiin waxaaso dhan waa goorma waa markii qofku camdan ulakac u sameeyo ogaan laakiin hadduusan ogaan ayna ka ahayn qofkii wuuba hilmaamay markuu hadlayey wuuba hilmaamay su-aal baa la weydiya asagoo salaadii ku jira war hebelow Eh, waxaas ma aragtay haab iska yidhi isagoo sogeyn mar dambe soo xusta war salaad baan ku jiray koo buray salaaddii waayah haddii uu naasi yahay kuma burayso ama carabkiisiibaa u soo sabqu lisaan baa ku dhacay ama jaahil weeyaanoo maba ogaba salaadda in lagu dhex hadla inay xaaraan tahay ma ogo hadduu jaahil yahay oo qof maalan hadda soo islaamay oo kale ama meel fog oo baadiyo ahoo culummadu ay ku yartahay ku soo barbaaray uu yahay waa loo cudur daarayaa waaya laakiin waa markii loo cudur daaraya waa markii hadalkiisa uu yaryahay kelime iyo laba kelime iyo wax noocaas laakiin hadduu maantun iska hadlo iska sheekeeyo sida salaaddii hadduu doonaba haba hilmaansanaadee hadduu doono jaahil ba ahaadee salaaddu ay buraysaa mar haddii sheekadu ay badato dee salaaddii baa xaddii baad ka saartay salaaddii waayahay kaasina waa kii afraad kii shanaad wuxuu yihi wabilmufairi camdan wabilmufairi iyo waxa wax afuriya qofka sooman afuriya ayay salaadu ku burtaa camdan ogaan loo sameeyo wax kasta oo qofka sooman afuriya qofka salaada tukanaya salaadda way kaga buraysaa way kaga jabaysaa haddii uu sameeyo camdan ula kac cuntadii iyo wax kasta oo buriya soonka salaadana waa uu buriyaa waayahay xataa hadduu dhegtiisa uu qorigeliyo ilan dhegta qof qofka soomana uu qorigeliyo waxaa weeyaan soonka wuu jabinaysaa salaadana waa un kadaalik oo hadduu asagoo salaadda ku jira dhegtiisa uu qorigeliyo waa ay ku jabaysaa salaaddii laakiin haddii qofkii ishilmaansan yahay markuu wax cunaya ama cabbay ama uu jaahil ka yahay inuu waxaan xaaraan yahay salaadda dhexdeeda kuma burayso wixii yar cabidda yar iyo cunidda yar kuma burayso laakiin wixii badan cunto badan buu cunay waxaa weeyaan salaadda way ku jabaysaa laakiin soonka hadduu ishilmaansan yahay waad ogtihiin wax yar iyo wax badanba kuma jabayso fuqahadu way kala qaadeen waxay dhaheen soonka iyo salaadda salaaddu cuntada badan way ku jabaysaa hadduu qofku xataa ishilmaansan yahay laakiin soonku saas ma aho hadduu isimaansan yahay qofkii hadduu wax badan xataa cuno kuma jabayo farqi udhexeeyana waxay dhaheen salaaddu waxay leedahay hay-a lagu soo xusuusto laakiin soonku hay-adaas ma leh oo waa maxay qofku markuu salaadda ku jiro hay-a mucayana u taagan yahay qaab mucayan oo uu isku xusuusto inuu salaad ku jiro iska warhayaa laakiin soonka sidaa ma aha soonku waa cibaadada mar uu niyeystay uu iska shaqaysanaya uu iska soconaya uu seexanaya uu soo toosaya waxa laga yaaa inu is hilmaamo laakiin salaaddu saas maa wakhti yarna way soconaysaa waana hay-a uu ku jiro oo maaragtay qofku isdareemaya saa darteed waxyaabaha noocaasa khaladaadka inuu qofku cuno isaga oo sooman way dhacdaa marar badan isagoo ismaansan laakiin asagoo salaad ku jira maba maqlaysidba qof asagoo salaad ku jira oo cunto cunay ama cabbay waa wax naadir ah maxaa yeele qofku salaada ku jira wuu isxusuusanaya hay-adiisaa xusuusinaysa kaasina waa kii shanaad wabilkli اkaiiri naasiya iyo wabilklidhe hamzada in la godaa fiican bimacnaa ukligi wuxuu noqonayaa bimacna alma'kuuli wabilukli wixii la cunayey bimacnaa wixii ma'kuulka ahaa alkaiiri ee badnaa bay salaadii ku jabaysaa naasiyan asaga oo hilmaansan uu cuno mualifka kii hore wuxuu noogu sheegay waxaa qofka sooman afuriya ayay salaaduna ku jabtaa laakiin wuxuu ku xidhay ogaan kanna wuxuu ku leeyahay cuntada iyo cabbitaanka salaadda way jebinayaan haddii ay xataa qofku hilmaansan yahin lakin ay badan yihiin oo qofku ishilmaansan yahay way ku jabaysaa marka kii hore uu ka duwan yahayoo waxa weeyaan waa mubطil lixaad maadaama kii hore lagu xidhay ogaan laakiin kan ogaan xataa hadduu ishilmaansan yahay way ku jabaysaa salaaddii maadaama wixii ay fara yihiin oo cunto badan uu cunay qofkii ama cabitaan badan u cadde waaya ka toddobaad waalaai xarakaatin saddex dhaqdhaqaaq mutawaaliyaatin oo xidhiidha walow sahwan halmaanba ha ahaatee macnaha qofkii haddii uu dhaqdhaqaaq la yimaado dhaqdhaqaaqaasi salaadda waa uu jebinayaa haddii la helo laba shardi shardiga koowaad waa maxay dhaqdhaqaaqaas inuu saddex gaadho iyo wixii ka sii badan saddex dhaqdhaqaaq iyo wixii ka sii badan shardiga labaadina in uu ay saddexdaa dhaqdhaqaaq ay xidhiidhaan mutawaali ay yihiin xataa qofka hadduu ishilmaansan yahay xataa camdan iyo saba markaan ogaan iyo iyo hilmaan waa isku mid haddii mar saddex dhaqdhaqaaq uu qofku dhaqdhaqaaqo salaaddu waa ay jabaysaa waaya marka marki lagu leeyahay alaa xarakaat maxaa kaa baxay saddex dhaqaaq wixii saddex dhaqaaq ka yar hal dhaqdhaqaaq ama laba dhaqdhaqaaq ma burinayaan horta dhaqdhaqaaqa meesha loo jeedo waxa weyaan waa xubnaha culculus dhaqdhaqaaqooda sida gacmihii iyo lugihii iyo madaxii kuwaas way dhaqdhaqaaqa loo jeedo laakiin xubnaha yaryar sida faraha oo kale haddaad faraha keligood dhaqaajiso oodan calaacasha iyo kafka ama cukurka adan la dhaqaajin waxa weeyaan salaada kuma abayso xataa haddii dhaqaaqu ay bataan faraha keligood baa kuma abayso salaaddu meel yar baad ku oqotay fartaasaad meel yar ku xoqotay kuma abayso oo saddex dhaqaaq lama eegayo bishimaha dibnaha ayaad dhaqaajisay xirimaha ama baadadka ilnaha ayaad dhaqaajisay waxaaso dhan salaada kuma burayso waxa laga hadlaya waa xubnaha waaweyn waaya marka xubnahaas saddex dhaqdhaqaaqa haddii aad dhaqdhaqaajiso oo saddexda dhaqaaqna ay isku xidhiidhaan salaaddii waa ay kuu buraysaa xataa haddii aad isilmaansan tahay waa camal kaiiroo fara badan marka maxaa kaa baxay laba dhaqdhaqaaq hadday doonaan xidhiidh ba ha ahaadee maalan oo kale gacantana halka waad qaaday halkanaad dhigtay waa hal dhaqdhaqaaq haddana waad soo celisay halkeedaad ku soo celisay waa dhaqdhaqaaq labaad intaa kuma burayso laakiin saddex dhaqdhaqaaq haddaad la timaado halkaad ku xoqotay haddana gacanta kalaad qaaday waxa weeyaan waa saddex dhaqaaq la timi tanaad qaaday tanaad qaaday tii kalaad soo celisay saddex dhaqdhaqaaqa haddii aad la timaaddo oo xidhiidh ah salaadda way ku buraysaa xataa qofka hadduu isilmaansan yahay waa yahay wاlwahbati اlfaaxishati ka sideedaadi weeyaan boodiddii foosha xumayd booditaanku waa nooc dhaqdhaqaaq ka ah laakiin maadaama mualifku kii hore uu ku xidhay saddex dhaqdhaqaaq macnaha wuxuu ku leeyahay haddii dhaqdhaqaaqu yahay dhaqdhaqaaq weyn oo sida qofku inuu boodo oo kale jirhkiisoo dhan baa gilgilinaya wasbada faaxishada waa maxay foosha xun waa inuu yani jidhku gilgisho o dhaqdhaqaaqo waxa weeyaan hal dhaqdhaqaaqba ha ahaadee maadaama uu jidhkii u gilgisho u dhaqdhaqaaqay salaadda waa ay ku buraysaa wdarbat اlmufridati tanna waa mid sagaalaado ayadna tii kaloo may waxa weeyaan garaaca xadda ka baxsan maalan qofkii qof kale ayuu ama gidaar ama meel kaleu gacantu ku dhuftay xoog baa ugu dhuftay jidhkiisii kalaa dhaqaaqay xoogga ugu dhuftay darteed ayay jidhkiisi dhaqaaqay salaadda ay ku buraysaa waayahay ka tobnaadii waxaa weeyaan ruknin rukni inuu qofkii siyaadiyo uu soo biiriyo ficliyin oo ficli ah. arkaanta ficliga sida rukuucdii iyo sujuuddii iyo wixii la midka ahaa camdan ogaam ayuu u siyaadiyey rukni ayuu soo kordhiyey qofkii aan salaada ku jirin ogaan buuna u soo biiriyey ruknigaas rukuuc ayuu rukuuc labaad ayuu la yimid ogaan buuna u sameeyey walow hadduusan xataa uusan dumaanino la imaan uusan ku xasilin rukuucdaas waa ay buraysaa salaaddii maadaama uu rukni ficlia uu la yimid marka lagu leeyahay rukni ficli ah maxaa kaa baxay rukni qawli hadduu soo ziyaadiyey faatixadii ayuu mar labaad akhriyey waa rukni qawli uu soo ziyaadiyey salaaddii dadka kuma barayso maadaama ruknigan rukni qawli uu yahay laakiin ruknigan ficliga uu ka duwan yahayoo hay-adii dhannayd ee salaadda ayuu doorinayaa marka haddii rukuucdii uu rukuuc labaad ku daro ama sujuuddii labadii sujuudood mid saddexaad uu ku daro ogaanna ugu daro waxaa weeyaan waa ay buraysaa salaaddii kaasina waa kii tobnaad kii kii tobnaad wuxuu idhi waa altaqadumi calaa imaamihi imaamkiisi inuu kala hormaro biruknayni laba rukni waاtakhalufi inuu kala dibmaro bihimaa labadii rukni imaamkii kala dibmaro bigayri cudrin asagoo wax cudurdaar ah aan lahayn oo waa maxay imaamkii isaga oo taagan qiradii akhrinaya ayuu maamuumkii ku xidhnaa imaamkiisii ayaa wuu rukuucay imaamkii oon rukuucin buu rukuucay wuu ka soo kacay imaamkii weli wuu taagan yahay kadibna sujuuddii buu hoobtay hoobashadaa sujuudda u hoobanaya waxa weyaan laba rukni ayuu kala hormaray imaamkii oo ah rukuucdii iyo ictidaalkii ka soo kicitaankii rukuucda salaaddiisa marka way buraysaa maadaama imaamkiisii laba rukni oo ficli ah uu kala hormaray waxaa la mid ah inuu imaamkii oo taagan oon weli rukuucin ayuu rukuucay imaamkiibaa rukuucis yidhi wuu ka soo kacay rukuucdii imaamkiibaa ka soo kacaysii rukuucdii wuu sujuuddii buu hoobtay haddana laba rukni kala hormaray ogow rukuucdii kala hormaray ictidaalkiina kala hormaray marka taasina way ku buraysaa taasi waa taqadumkii takhallufkana marku la dib marayana miaalkeedu waxaa weeyaan imaamkii oo maamuumkii oo taagan oo weli aan rukuucin ayuu imaamkiisii rukuucay wuu ka soo kaca dan rukuucdii ictidaalkii samic allahu liman xamidu weli maamuumkii wuu taagan yahay faatixadii wuxuu akhrinayaba adugu waa nin weli muusan rukuucin kadib buu imaamkii sujuuddii u hoobtay sujuud hoobashadu imaamku bilaababa ma'muumkii mutakhallifka ahaa ee imaamkiisii kala dib maray laba rukni salaadiisii way burtay salaaddiisii waa burtay laakiin haddii imaamku uu kala horeeyo hal rukni imaamkii baa rukuucay weli wuu taagan yahay markuu soo kacaya buu rukuucay mamuumkii imaamkiina wuu istaagay oo hal rukni uu kala horeeya taasi kuma burayay salaadda laakiin waa xaaraan inuu kala kadib maro biayri cudrin cudurdaar la'aan waa xaaraan kadalika haddii imaamka uu kala hormaro hal rukni hal rukni buu kala hormaray maalan uu ka hor rukuucay kelia hal mar buu ka hor rukuucay ama hal mar buu ka hor sujuuday waxa weeyaan salaaddii kuma burayso laakiin waa xaaraan ma bannaano markuu mu'alifku leeyahay bikhayri cudrin cudurdaar la'aan wuxuu oga jeedaa cudurdaar la-aanku fara badan yihiin waxaa ka mid a nisyaan iyo jahli nisyaan wuu hilmaansanyay qofkii markuu imamkiis kala hormarayay laba rukni wuu ishilmaansanaa ama waa jaahil oo ma ogeynba inuu waxani xaaraan yahay kuma buraya salaadiisu laakiin marka leeyahay yani takhallufka markuu kadib maraya imaamkiisa waxaa ka mid a waxyaabaha lagu cudurdaarayo een jahliga nisyaanka aan ahayn inuu qofkan yahay qof carab culus imaamkiisana waa uu qiradii ka hor akhriyey faatixadii buu dhammeeyey suuraddii u akhriyey wuu rukuucay qofkani weli faatixadii buu akhrinaya isagoon waswaasi waxba qabin ayuu faatixadii akhrinayaa imaamkii baa soo kacay haddana sujuuddii buu u hoobtay weli qofkani faatixadii buu akhrinayaa waa qof carab cuus waa loo cudur daari marka salaaddii isku buri mayso laakiin imaamkiisi wuu daba socon wuxuu isku dayay inuu imaamkii haleelo marka waa macduur maadaama uu yahay qof carab culus waaya ka saddexiyo tobnaad waniyatu qaطci salaati salaada goynteeda qofkii inuu ama labayo tobnaad aan dhehe niyatu qaطci salaati salaada niy inuu gooyo qofkii inuu niyeysto asagoo qofkii salaaddii ku jira ayuu niyeystay inuu salaadda iskaga baxo mujarad inuu niyeystay keliah asagoo weli salaaddii ku jira mujarad inuu niyeystay salaadiisi way saas ku goday ku buraysaa ka saddexiyo tobnaad wa tacliiqu qaطcihaa bishayin jaritaankeeda inuu ku xidho shay maalan oo kale wuxuu idhi hadduu hebel yimaado niyaduu wax ku yidhi hadduu hebel yimaado uu soo galo salaadda waan ka baxayaa mujarad niyada uu niyeystay inuu salaaddiisii ku xidhay shay kale ayay salaaddiisii ku buraysaa xataa qofkii hadduusan weli imaaninba iyadoon la gaahinba qofki inuu imaado salaaddiisu way burtayba maadaamuu shay kale ku xidhay ka afariyo tobnaada u dambeeya wataradudi fii qacihaa salaadda goynteediibuu ka taraduday oo ka labalabeeyey ma goysaa salaaddii ma iskaga baxdaa ma iska daysaa mujarad taradudkaa ku imaanaya ee qofkii isleeyahay salaaddii ma iskaga baxdaa ma ku jirtaa ma wada way salaadda way ku buraysaa marka waxaa loo baahan yahay niyada inay jasmi ahaato qofka inuu salaada inuu ku jiro inuu jasmi ahaato oo salaadaas niyadeeda unu soo gelin wax haba yaraatee taradud iyo tacliiq iyo qaci intaaba midna uun soo gelin inuu qofkii ka taradudo ka labalabeeyo iyo inuu wax kale ku xidho niyadii salaadda inuu ka baxo iyo inuu gooyoba intaa midna inuusan niyeysan haddii kale salaaddii waa ay buraysaa mualifku inta uu noo sheegay waa mubdilaadkii salaadda waxyaabo kaleoo salaadda buryada way jiraan oo kutubta kale ay sheegto waxaa ka mid ah qofkii inuu iskaga tagaba rukni ayuu camdan oga tegey rukni buu ka tegey maalan rukuucdii ayuu ka tegey oo kas badrhaadh buu oga tegey salaadda way buraysaa ama rukni ayuu rukni kale ka horraysay oo tartiibkii uu ka tegey inta uusan rukuucin ayuu sujuuday isagoon rukuucin ayuu sujuuday salaaddii waa ay buraysaa iyo waxyaabo kaloo fara badan oo salaadda buriye ayaa jira laakiin intaas qofka hadduu fahmo fiiha kifaaya in sha allah waa yahay faslun alladii shaygii yalzamu ay ku laasimayso fiihi shaygaa dhexdiisa niyat اlimaamati imaamnimada niyadeedu arbacun afar weeye aljumucatu jumcihii wاlmucaadatu iyo salaaddii la soo celinayay iyo wاlmanduuratu iyo salaaddii loogu nadray jamaacatan jamaaco loogu nadray wاlmutaqadimatu iyo salaadii la hormariyey ama jamcu taqdiim lagu sameeyey fi lmaطri roobkii macnaha salaaddii salaad kale la jamciye roob dartii oo loo soo hormariyey afartaas salaadood waxaa shardi ah ama waajib ku ah imaamka in uu niyeysto niyat alimaama horta niyada marna waxaa niyeysanaya imaamka marna ma'muumka ma'muumka niyada itimaamku waa ku waajib in uu niyeysto salaadiisa inuu ma'muum yahay inuu niyeysto waa waajib mar hadduu salaadda ku xidhanayo jamacada tahay salaaddu waa inuu niyeystaa niyat اlitimaam haddii kale salaadiisii maba xidhmaysa qofka kale se ugu xidhmaysaa waa ma'muumkii imaamkii baa kuu soo hadhay imaamku waajib kumaha asal waxaa ah inaysan waajib ku ahayn inuu niyeysto niyat اlimaama imaamnimadii niyadeeda inuu niyeysto waajib kuma laakiin waa sunno inuu niyeysto si awaabkii jamaacada uu helo awaabkii jamaacada suu u helo ayaa sunno ah haddii imaamka uu la imaan waayo niyat alimaama ajirkii jamaacaadka loo qori maayo hadduu iska tukado un uusan niyeysanin inuu imaam yahay uusan niyeysanin loo qori maayo ajirkii jamaacaadka haddii salaadda dhexdeeda uu niyeystana isagoo laba ragcadood markuu tukaday labanay u laaban tahay ayuu niyeystay maalan inuu eh, niyat alimaama la yimid labadaa dambe ajarkeedii imaamnimadu muu labadii hore male labadii hore ma laakiin taa macnaheeda maaha inaan lagu xidhan karin imaamkaas waa lagu xidhan karaa isaga oo aan niyeysanin xataa dadku xidhanaya way u ansaxaysaa isagoo dadka ku xidhanaya ee ma'muumiintaah salaadooda way ansaxaysaa laakiin ayagu waa inay la yimaadaan niyat alihtimaam niyadii ku-xidhashada waa inay la yimaadaan laakiin mualif halkan wuxuu afar xaaladood ama afar salaadood oo ay waajib ku tahay ma imaamku inuu niyeysto niyat alimaama ah, niyadii imaamnimada inuu niyeysto oo salaadahaas waxaa daabit u ah afarta ah waa salaad kasta oo jamacaadku uu shardi u yahay waa salaadda jamacaadku uu shardi u yahay waxaa imaamka laga rabaa inuu niyeysto niyat alimaama waa maxay waa jumcaha ta koobaad waa jumcada jumcada waad ogtihiin jamaaca la'aan ma ansaxayso jimco fardi ah qof keliga iska tukan kara salaad jumco ma jirto jamaacaad baa lagu tukadaa jumcaha la'aanteed ma ansaxayso sidaas darteed imaamka iyo ma'muumka labadaba waa inay niyeystaan niyat alimaama waa koow ta labaadi waxaa weeyaan walmucaada iyo salaaddii la soo celinayo oo salaadda la soo celinayo waa maxay waa salaadda qofku uu intuu ku tukaday fardi keligii uu tukaday ama duu doono jamacad la tukaday laakiin uu helay qof kale oo wakhtigii salaaddii tukanaya oo ama jamaacaad kale la tukanayu soo haleelay ama qof keligii tukanayu soo haleelay waxaa sunno ah inuu la tukado mar labaad jamaacad la tukadaa sunno ah waa sunna waajib ma ah inuu la tukado salaadda marka qofku uu soo celinayo ee asagoo keligii guriga ku tukaday ayuu masaajidkii yimid wuxuu helay dadkii oo jamaacaadkii tukanaya waxaa sunno ah inuu la tukado ama masaajid kaleu kusoo tukaday jamaacaadkii wuxuu yimid masaajid kaleoo laga tukanaya jamaacaadkii waxaa sunnaha ah inuu la tukado marka salaaddaa uu soo celinayo ee uu tukanayo mar labaad ee wakhtigeedii uu tukanayo adda mar labaad waxaa la yidhaahdaa mucaada salaad mucaada la yidhahdo la soo celiyey macnaheedii maaha salaadii hore inaysan asixin ama khalal ay lahayd khalal male waa salaad saxiixa oo asaxday laakiin tan wuxuu usoo celinayaa maxaa yeele xadiid baa ku soo aroray in salaadda qofka haddii uu gurigiisu ku tukado kadibna uu jamicii oo la tukanaya arko inuu la tukado waa sunno marka salaadaasna waxaa shardi ah in jamc lagu tukado laakiin ma bannaano qofku intuu salaad uu tukado haddana mar labaad uu soo celiyo keligii salaaddii ma bannaano salaaddan waxaa loo shardinayaa jamc keligeed lama tukan karo salaadda mucaadada ah saa darteed imaamkii waa inuu niyeystaa niyat yahay ta saddexaadna waa maxay wاlmanduuratu jamaacatan iyo salaaddii lagu nadray jamaacatan jamaaco lagu tukado qof baa wuxuu ku nadray inuu salaad uu tukado uu jamaacaad ku tukado wuxuu yidhi maalan waxaan ilaahay ugu nadray maanta inaan salaada subax ku tukadaa jamac salaaddaa subax waxaa waajiba ah inuu jamca ku tukado fardi ma tukan karo keligii ma tukan karo maadaama uu ku nadaray waajib bay ku tahay iyada oo madhabku u yahay in salaada jamaacaadku uusan farducayn ahayne uu yahay fardu kifaaya marka maadaama uu ku nadray laakiin farducayn bay ku noqonaysaa inuu jamca ku tukado waajib bay ku tahay imaamkii marka tujinayay qofkaas waxaa waajib ku ah ama laasim ku ah in uu niyeysto niyat alimaama maxaa yeelay salaadani jamc ayaa loo shardinaya haddii marka imaamkii uusan niyeysanin uusan niyeysanin niyat alimaam uusan niyeysanin qofkaasi wuu dembaabayaa keligii wuxuu noqonayaa qof keligii tukaday nadarkiisiina muusan oofinin oo wuu dembaabaya ta afaraadina waxaa weeyaan wاlmutaqadimatu fi اlmaطar iyo salaada lagu jamciyey maطarka roobka jamca taqdiim la sameeyey waxaa bannaan haddii uu roob da'o ayadoo oo salaad duhur lagu jiro maalan amba salaad maghrib ayadoo lagu jiro ayoo roob baa yimid roobkii baa socday salaaddii marka laga baxay ilaa salaaddi marka laga baxay wuu socday in lasoo hormariyo salaaddii kale lala jamcinaya salaadaas jamca taqdiimi lasoo hormariyo casarkii aad soo hormariso oo duhurkii la tukato hadday maqhrib ahaydna ceshihii aad soo rarto oo la tukato xilligii maqhribkii marka maqhribkaad ka baxdo aad ceshihii raaciso waa ay bannaantahay waa ruqso weliba waxay u bannaan tahay dadka masaajid ku tukanaya jamaacaad ee weliba roobka ku dhibtoonaya jidka ay soo marayaan ayay u bannaantahay laakiin qofka hadduu guri gurigiisa ku tukanayo keligii dee jamci ma samayn karo salaadda marka waxaa loo shardiyaa jamac jamac unbaa loo rukhseeyaae keligii qof keliga looma rukhseeyo inuu jamcu taqdiim sameeyo roob darti waaya wuxuu mualifku u yidhi yani almutaqadimatu fi lmatar uu leeyahay maxaa yeelay matarka roobka jamcu ta'khiir male oo dib uma dhigi kartid salaaddii duhur o casarkan la tukan ma dhigi kartid maqribkii dib oma dhigi kartid ma dhigi karti cishaa la tukan jamcu taqdiim baa bannaa inaad soo hormariso laakiin jamcu taakhiir ma bannaano saasuu mualifku u sheegaya waa markii roobka laga hadlayo marka salaadaas la soo hormariyey ee roobka loo soo hormariyey darteed ee casarkii lasoo raray ee loo soo raray maxaanku dhahaaye wakhtigii duhurka ama cishihii lasoo raray wakhtiga maqribka la tukanayo in imaamka uu niyeysto niyat aljamaacati ayadna waa laazim وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين